حروف العلة حروف العلية ويرى شاقة ما كان حروف العلة كهذه لو مثلا جنب باب النحو ما كان تاجنا حروف العلة يدهان لبضان حرف أما لكن من جانب التجويد أحكام التجويد مركز لبرانا وحلو يقانا حرف يلين على هذا حروف اللينة أي لو يقانا cillo marka la leeyahay dhinacan ahwa xaggiisa waxay ka hadlayaan macnaha min jaanibi kelimadda tartiibteeday ka hadlayaan dhismeeda xaggeeda ama laakiin martajiidku wuxuu ka hadlaya min jaanib wuxuu ka cabiray dhawaqa xaggiisa waa ka jilcan tahay marka ilmadu biyaaga ay tahay imaka xarfuleenka ta xarfuleenka jilcan siraada aladiina ancamta calayhim calay lay layhim ee calayhima calayhima calayhim calayhi alle waa xarfuliin haa layina xuruufu layina la yidhahdaa midaantin marka layina ka cabiraaya marka sheekhnau kusoo qaatay layin iyo iyo cilo kusoo qaatay ciliya mijaanib naxwo waayo tartiin xarfiyi lcilla uu yidhi waaw iyo ya ayuu soo qaatay waa markay ya-da sukuun uu saaran yahay kordhigna uu ka horeeyo ama waawgiyaa sukuun saaran waxaa ka hormaray fatxa ka hormartay labadoodu markii waaw fatxa ka hormaraan waxaa loo yaqaanaa xarfi yilina la yidhahdaa waaya markaan akrino ay ow bay bow tay tow thay thow jay jow xay how khay qow day dow day dow ray row ساي صاو ساي صاو شاي شاو شاي شاو صاي صاو صاي صاو ضاي ضاو ضاي ضاو ضاي ضاو ضاي ضاو ضاي ضاو ضاي ضاو عاي عاو عاي عاو طبق ولا غنى جابينه أي أو أي ألف لقردي أي يا لو رب حرف لين وليا أو ألف لقردي أي واو لو حرف لين الواو ay aw ay alif la kordhigay ya lagu raad xarafu liinulyaa aw alif la kordhigay waw lagu raad xarafu liinulwaaw xarafuliinulyaa baaw baa la kordhigay wow lagu reeb xarafuliinul waaw xarafuliinulyaa taw taa la kordhigay wow lagu reeb xarafo liinul waaw sawsaa la kordhigay waaw lagu reeb xarafo liinul waaw xarafooleenul yaa jaa-u jiim la kordhigay wow lagu raad xarafooleenul yaa yaa lagu raad xarafuliinulyaa daaw daa la kordhigay waaw lagu raad xarafuliinul waaw kordhigay wow lagu reed xarafulinun wow xarafulinun yaa zaw zay la kordhigay wow lagu reed xarafulinun gaariy asarka loo laabto zayzaw zay zay la kordhig zay la kordhig iyo zaa la kordhigay waa kala duwan tahay zayzaw zay zay la kordhigay yaa lagu raad xarafullinun yaa zaw zay la kordhigay wow lagu raad xarafullinun wow sawsawsaysin la kordhigayaa lagu reeb xarafulinulyaa sawsin la kordhigay wow lagu reeb xarafulinul waaw shayshin la kordhigay yaa lagu reeb xarafulinulyaa qardhigay waaw lagu raad xarafo liinul saad la kordhigay yaa lagu raad xaraful inul saw saad la kordhigay waaw lagu raad xaraful inul kordhigaya lagu raag xarafun liinulyaa daaw daad la kordhigay wow lagu raag xarafun liinul waaw baydan daydaa la kordhigaya lagu raag xarafun liinul xarafo leynul waa xarafulinulyaa caw cayn la kordhigay wow lagu raad xarafulinul غاو غيل كرديغا واو لغراد حرف لين الواو غير غير غير كرديغا يا لغراد حرف لين الياء غاو غير كرديغا واو لغراد حرف kordhigay yaa lagu reeb xarafu liinulyaa qaw qaaf la kordhigay wow lagu reeb xarafu liinulwaaw أي قوم أي قوم لكرديغا يا لغراد حرف لين الياء وهو فلكرديغا واو لغراد حرف لين الواو qaaf qaaf qaaf aa loo soo laabanaa la socdaya qaaf asalkaan socodna kay kow kaaf la kordhigay yaa lagu reeb xarafuliinulyaa ka uu kaaf la kordhigay wow lagu reeb xarafuliinul wow kaaf kaykowkay kaaf la kordhigay yaa lagu reeb xarafuliinulyaa kaaw kaaf la kordhigay waaw lagu reeb xarafuliinul waaw kordhigay waaw lagu reeb xarafuliinul waayi waaw eh, labada ka xarfulina tan dambe ha saas hey how hey how hey ha la kordhigay yaa lagu reeb xarafulinulya how ha la kordhigay wow lagu reeb xarafulinul wow markuu darsigan qoraayay ay kalar gooni u ka dhigay awna kalar gooni u ka dhigay soo ujeedaan buugin baay kalar gooni ka dhigay bawna kalar gooni ka dhigay waa isku dhigan tahay baay baw wuxuu kala qoray laba kalar guduud iyo madow uu kala doortay wuxuu ka wadaa halkaas macnaha laba xuguna ku jirta meesha xarfi xarfulil waw iyo iyo xarfulil yaa ku kala jiro ayib marka maclan <clears throat> maclan eh, xamuud yaa yow labada yaatee ah eh, eh, xarfulayn Ah, midda dhexe yeeyow midda dhexe sax waay tan hore tan dhexda ku jirta saddex yaa waay midda dhexa ah, ah, xarfuliina ayib marka maxaa saakina loo dhihi waayey saakin waxaa loo dhihi waayey wasniga hinjaada dhumayso ko maxaa kaloo saakin loo dhihi waayey saakinku waa midku isku dhaco wa saa iskugu dhaco ab ab ah aj ah saw saw yaa markaan joogno ay ujeedaa waa markaan dhiman aw saasuu noqonaa asaga aw iyo ay ma noqonayo saasoo xarfuleyn marka yaadan sideedaba saddexa ku timaadaa yaa ulmutaxarika yaa ulmadiya iyo yaa lin yaa lin waawgana saddex ku yimaada soomaa ehe waaw ulmadiya mudwaaba mutaxarika yaa ulin waa intii uu ku dhimay sheekha marka aylun aylun ay haddana ciwaankan usoo jeedaa alyaa layina uu ku yidhi soo ma jeed wuxuu yidhi tadharu fawqahaa calaamatu sukuun meesha waxaan meesha laba bal qabsan soo jeedin oo eh, tulinki meesha oo macnaha iska tulin kitaab tadharu fawqahaa calaamatu sukuun ku yiri laa yumadu sawtaha illa ala al soo jeedaan meeshaas aylun aylun baytun baytun taysun taysun tanuu damatayn raaciye iyo tanuu fatxatayn raaciye waxa fulinu yaagi waa xufin waa kan dirsi ka dambeeyo ainun ay alif la kordhigay yaa lagu raad xarafu linulyaa lunlaam labaagoodan tanwiinu damatayn تنوين ضمتين بيت الميل بعد إلي الأولى ضمتين يا الغراب حرف لين الياء سنسين لذا قد تنوين ضمتين تيس تيس سنوي akhriya zaydaan ka bilaabayna zaayiqun zaayiqun anaa lifxumilisi isku wixii wa zaayiqun zaayi zaayi la kordhigayaa lagu reeb xarafun linulyaa qunqoyn labaa goodan tanwiinun damatayn la kordhigaya lagu reeb xarfulinulyaa fanfa alif laba koor dhil fatxatayn kordhigayaa lagu leeb xaraful inulyaa dandal alif laba kordhigantana inuu fatxatayn ضيفا ضيضا ذكر ريقيا لقرب حرف لين وليان الفتحتين غيبا غayban غay غayla kordhigayaa lagu reeb xarfu liinulyaa bamba alif laba kor dhigan tanwiinu فتحتين طيبا غير غير في الغلام حق لدنيا فما ألف لا بقى التنوين الفتحتين فيئا فيئا فيئا في فلك الرجال الغراب حرف لين أنا ألف لا بقى التنوين فتحتين qaaf la kordhigayaa lagu reeb xarfu liinulyaa dandal alif laba kor dhigan tanwiinu fatxatayn وإذا غير تفريق يا لغة حرف للياء ألف لا بكر التنوين فتحتين intaasa nooga filan alwaawu layina ku yidhaha haddane tadharu fawqa calaamatu sukuun laa yumadu sawtaha cala aliطlaaq waa awbun iyo bown iyo tawqun anigaari naftiis awbun awbun awbun aw alif la kordhigay wow lagu reeb xarafu liinul waaw bunbaa labaa godan tanwiinu damatayn awbun aw alif فلان jawfun جوف jawfun jaw jiim la kordhigay waaw lagu reeb xarfu liinul waaw funfaa laba godan tanwiinu damatayn ضمتين أو نحو الحلق فتكن وقية شوطا شوطا شيء كان قبل أبينا شوطا شوطا شوطا شوشي لكر ديغاي واو لو راب حرف لين الواو طنطا ألف لا ذكر لأن تنوين فتحتين شوطا والله يا لباقودا تنوين ضمتين dhigay xarafulqalqoola saakiina naayiinuu la fadhiigaya lagu reeb xarafulliinulya kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif taataa la kordhigay waatahay soo gedi kan waa kii aan jiraan anan ogyahay daafeere wuxuu yidhi med cila med cila med med waa tanwiin kutubta qaarna wuxuu leeyahay med liin u dhahaa meesha cillada saaraayo kutubta qaar buwaata hore ku arkaysaa kuwaan ah liinay leeyihin meesha cillada u bedelaan waayahay ana ana alif la kordhigay alif lagu raad almaadu bilaalif naanu la kordhigay waxaa kamid ah wixii lasoo dhaafo kugu soo celina hadda almud ba alif iyo almud bilya almud loo garma soo dhaafin mar horan soo dhaafin saddexda wuu ku keen ciladna wuu ku keena hadana marka inta wuu ku keena marka marka qofkii kitaab farbar sameynaayo dirsiga hore ee dirsigaa dambe laga hela laga marmaan wa say xusuus u noqoto ah, waxaa laga yaaba macaliminaa tin waxaa liftaan waxaa u qartaan <laughs> ya waama iska macquul awna awna awna aw alif la kordhigay wow lagu reeb xarafulin ulwaaw kordhigay haraful liinul yaa naa nuun la kordhigay آنكم آنكم أينكم أينكم إينكم إينكم أونكم أونكم أونكم أونكم تنوين تبسو صور ربي انت كلا واكين سدحدي مد يا لو يا حرفلنا واكين آناكم آ ألف لقرديغي ألف لغرات ألنا دوب الألف ناكم نانو لقرديغي كم كاف لغودي من لغرات ساكنة آناكم آ ألف لقرديغي ألف لغرات ألنا دوب الألف ناكم نانو لقرديغي كم كاف لغودي من لغرات ساكنة ساكنة كان كوريا صدمين وسوء عليه سمجد آه axkaamta hore usoo dhaafna waa soo celiyey saakinkii u dambeeyna wuu soo celiyey wuxuu kulu drsbejan kale ee aylu nimankuu soo qoraayay iyo awbun iyo asagane tawuna fatxataankii wuu soo celiyey waa keen marka saasaa la rabaa waayahay aynakum aynakum aynakum ay alif la kordhigaya lagu reeb xarafu liinulyaa naakum naanu la kordhigay kum kaaf la gooday mim lagu reeb saakina aynakum ay hoos dhigay allagu raad almaaduubilyaa naa kumnaa la kor dhigay kum kaaf laa gooday miim lagu raad saakiina أونكم أونكم awnakum aw alif la kordhigay waw la wareed xarafun lilulwaw naakum naanu la kordhigay kum kaaf laa gooday miim la wareed saakina awnakum aw alif kumnaan uun la kordhigay kum kaaf la goday miim lagu reeb saakina بين الخفين الركب بين الوهاب عن كل بنياء لكم نحن نريكم قبل ظلم الوهاب تأتينا بينكم بينكم بينكم ببالوس ديغيا لغرب المهدو بلياء ناكم نانو لكرديغي كم كافلا غودين ام لغرب ساكنة دينكم ببالوس ديغيا kumnaan una kordhigay kum kaaflahagooda inin lagu reeb saakiina la gooday miim lagu reeb saakina فقس على ذلك وشيخ حسن فقس على ذلك أديك وياه ما يلغم طرعي وكذا نصرين آه معنا وزنك هنجاد أو Ah, waayahay alhamza hamzatu lqadci hamzatu lfasli uu ku yihahda hamzatu lwasli oola jeeda hamzatu lqadci iyo hamzatu lwasli ayuu ka hadlaya <clears throat> ardayga waxaa loo kala sharaxa qadci maxay tahay wasli maxay tahay ardayga markuu farbarka yahay qadciga waxaa loogu sheegaa hiyo latii xaraka waa mid xarakada wadato fatxay wadataa a waaye kasray wadataa i waaye baman wadataa u uway soo jeedaan ama saanay ku imaanay sukunay wadataa lafteesa ku imaanay waaye saana wadataa saana wadataa saana wadataa way ku imaanay bis oo kale way ku imaanaysa waa midda saan u qaatay waa hamzatu lqadci ha hamzatu lqadci tuktabu wa tuqra'u waa la qoraa waana la akriyaa meel kastay taalo waana la qoraa waana la akrina waa lagu dhawaaqaa hamsatu lqadci waxay gashaa kelimadda bilowgeeda dhexdeeda iyo gadaalba intaba way gelaysaa laakiin waa kala duwayna eh, wasliga asaga waa midda aan xarakada wadan wa hamsatu lwasli waxaa kaloo calaamatu wasli wadataa bis calaamatu wasli bis calaamatu lwasli bis reebna ma qaadata usuqu ma qaadato wasliga wuxuu qaadanaa keliya kordhig in lagu dhawaaqo hoos dhig in lagu dhawaaqo good in lagu dhawaaqo intaba sharciga u baahanta marka iyada ah, markii lagu dhawaaqaayo waa in xadfusaalis xarakada saaran aad taqaanaba sheekh waanuu sheega xadfusaalis xarakada saaran hadday tahay damada dama asal hadday tahay waxaan samaynaynaa u aan leenahay damada shart inay asal tahay haddayse asal ahayn laakiin imshu oo kale imshu waan hoos dhigaynaa leannaha maxaa yeelay damada meesha saaran asal maaha maxaa ku kala garanay ardayga yarka waxaa laga yaaba horta ku kala garan waayo inuu culays ku noqoto lakin ninka maxanta nina sharaxa ardayga magaciisa waxaad ku udcuu damada saaran caynka waa asal imshuu damada saaran shiinkana waa asal maaha hayrulaazim waay caarid waay maxaan ku oranaa marka ficilka mufradkiisu celina imshu mufradu celi imshi damada way baxday haye udcuu mufradkiisu celi udcu uu taagan yahay damada way joogtaa saasa lagu kala fahmaya ma asal tahay inaysa asal saasa lagu kala fahmaya marka hadday dama asala saaran tahay iyaga u aan leenahay waraad mar oy bilowga ku gasho sidaa adeer shaquur udkhul udkur ushdud ucbudu u noqday haddii saddexaadka uus ay saarnayn dama asal maxaa lagu shaqli karaa saddexaadka dama asala ma saarna a lagu dhahay maxaa lagu shaqli karaa saddexaadka dama asal hadday saaran tahay amsul wasli u dheh soo war garta maa haddii saddexaadka dama asal aysan saarnayn hee waa la hoos dhigaa lagu yidhi i alaleeyahay maxaa lagu shaqli karaa saddexaadka marka ehe kasro kow abalfatxo labo mayo sukun hadhihi mayo fatxeed bisadhihi fatxa iyo kasra haye ضمع عليه صوت ضمع هيك ضمع عارضة استحسن لو شغلي كرا ضمع عارضة إنه وتو سدحاتك إنه وتو مجعيسي فتحة إنه وتو كسرة haday saddexda shaqal ay ku shaqlan yahay saddexaadka tusaale saacad waa kana ka wadna wasliga aan ka bilaabayna fiiri waa wasliga musul koowde xarafka labaad shardi reeb u muuqaadaan wasliga xarafka labaad reeb unbuu qaadana wax kala ma qaadana qur-aankuu kusoo arortay asagoo magaciisii aan saddexaadka labaadka aanaan reebnayn ya alla wuxuu lehi subxaana watacaala itakhaduu aymaanahum junnata fasaduu can sabiili illah soo ma aaway macalku xubanu sheega wuxuu leeya saddexaad labaadka reeb unbuu ku imaan karaa ya maxaa waaye ardayga fahamsiihe marka ardayga shad haddaadan barin wuxuu kule kulimaana macal ittakhaduu waa wasl haye saddex labaadkiina xarako u qaatay see ku dhacday ila ad waxaa noo sheegtay wasliga sidiisa xarku kulligu saakiya oo is wax kala qaadanayay haddana waa kana saanaa jirto kitaab qur-aankaana ku aragna qalad maya kitaab qur-aanka ya marku waa inaad shadka fahamsiisa aad tirada xaraka waa mudaacaf meeshan maxaa ku jiro ta kaloo reebana ku jiro ita taaqaad way ahayd carab marka culayskay diidan luqada culays ogola haddii laba xarafoo isku mid ay luqadda carabta ku timaado xarafka horena uu saakin yahay waxay samaynay idqaamay samayne bushada xaraf yarana way tuuraysaa sukuunka way tuuraysaa kadibna shad ay meesha la imaanay ittakhaduu aymaanahu janna marka xarafkii meesha ku jiray kanaa soo dhex gashona waa kan shadkaasa noo yaal waa mudaacaf tacdaas marka marka xarafka waxaan leena reebun buu qaadan karaa saddexaadkan maxaa lagu shaqlay ha ah, su-aashaas wa guudala xog saddexaadkan maxaa lagu shaqlay saddexaadkan maxaad udcud iska dhaaf waxaad waxaad qabtaa oo ka fudud udkur ya adkul miya udaquli soo ma udakuli waayo udakuli firi meeshaan god noo loo saara anaga sababta aan ku dhahni u maxay taa xarafka saddexaad ayaa godan godka saarana muxuu yahay asal uu yahay ha asal uu yahay ah, ciyaalkiina lama baro markii fabrkan loo sodh loo soo dhameey waa loo dhiiba hadhow marka markuu itakadu u tago wuxuu ku leeyahay haduu raba atakaduu aymaanahum junnatan fasakaala dagaal adig atakaduu aymaanahum junnatan fasaddu can sabiili illah waxaa laga yaaba ardayga inuusa macalinka ka wada qaadan qur-aanka ka wada qaadanin afko macalinka agtiisa ka wada qaadan arday waxaa laga yaaba iska faham fudud dhahaysa qur-aankana soo diyaarsana oo macalinka hadduu ardayga yidhahba anaa soo diyaarsana soona diyaarin karo macalinka horfudud inuu yidhahdo or soo diyaarso markuu soo diyaar marka atakadu aymaanahum kuu keenaya hadu qawaacida asaga usan garanayn oo sardi waxba usan ka garanayn waa ku jaahureeraan maa maanta xalin lahaa wasligan ugu xalin lahaa hadday bilowga gasho wasliga saddexaadka ugod asal loo saaran yahay u dhe sababtaa lama fahmi waaya saddexaadka ugod asala ma saarna sida fiiri ijacal adataana adaa adeeg qortay markaa imtixaan waxaa leedahay wanaa kan ku dhawaaq kan ku dhawaaqa leedahay ardayga hadduu ku fahmo wasf waa inuu macalin laguma dhawaaqi karo macalin maya arday markaad imtixaamayso arday markaad wasliga u dhamayso waxaa leedahay haya kan uqor wanaa ku dhawaaq eh, macalin laguma dhawaaqi karo inuu yidhaahdo hadduu eh, ku fahmo uu kula socdo sababta lagu dhawaaqayo eh, maxay tahay saddexaadkii xaraka male ilaa xakiimad wax ku aqsmi lahayd saddexaadna xaraka la sii ha xaraka la sii kadib waa ku kordhigay bacda daliku wasli waa hosteeway ijcal ijcal ijcal saddexaadkii fiili kasru wataa markaan hadday saddexaadkii kasru wataa kasru wataa ehe soo ujeeda kasrada hoosaga daaye ihbidu ihbidu ihbidu saddexaadka wuxuu yahay mid kasrisan hadduu kordhigaya ama kasrisan yahay amase wasida waa la hoos dhigaa hayo goormaa haddana god loogu dhawaaqa oo kale oo hoosdhig loogu dhawaaqa markay godan tahay iqaaduu god aanan laazim ahayn god aanan laazim ahayn labada maxaa soo marta way taqaana iqaaduu wali sarfiga soo marta iqaduu maxaa loo hoos dhigay wasligan saddexaad waa godan yahay godkan asal ma aha maxaad ku fahmaya mufrad uceli iqdi ha iqdi baaska suu qaadana ha iqdi marka waxay yidhahdaan waagalosaana ahayd anigu luqada ku ficnayaa dadka maclinta luqada ku fiican aa laga rabaa asalkeeda saana ahayd ay yidhahdaan soo ma imshi yuna imshiyuna yuna markii yaadaana cabatay ya hadday kasra qoraysa maxay u tahay in almadbliya ay noqoto sharcigeedii ofsato waawga marka sidii isagoo waaw iyo yaada markii almududa la joogayna almadbliya isla soo noqdeen markii liinka la yimidne xarfulino yaayo xarfulino waaw isla soo noqdeen halka isla soo galeen labadoodan meel ku kala maaraan waawgan asaga sharcigiisu haystaa waa taagan yahay wuu sukuun wataa waana reeban yahay yaadiya warbala waxay tan ani kasaba haddaan haysto waa in la isaara sukuun in la isaaro bacda dalika yaadii waxa culays noqota marka in yari sukuun la saaro wawa uu sukuun saarnaado culays noqonaysaa shiinkaan marka waxaa la yidhi wa shiinow sida kuugu yahay dama hadii lagu saaro adiga shiin asaga isku mid labo haddi kasaro la saaro fatxa la saaro god la saaro sukuun la saaro xarakasoo ku aqbala asaga ah, waxa ogo xarakaadkiisi waawi iyo yaari iyo alifti waaya wuxuu yidhi alxaadis salisoo isku mid waayo hay godka loo qabo ya wararina ku dishay xarakaas la xalmi godkii uu qabtay xaraf in la xarag la macquul miya maya kasaa laxfi marka yaadina waxay ku dacwanaysa inay meesha taala kasar samehayn yaa wada dhashay dami iyo iyo wow ka baxa din dhexdooda dhexdooda ka bax imshuu nuuntaana liajli naxwa loo xadfay imshuu wax loo xadfaday marka damaa soo ma ficilka waxa lagu banayna xadfu nuun imshuu saasay noqotay marka marka damadan asal ma ah damadan asal ma ah, ah. ir irjicuu sax waay irjicuu maya kasraa saaran kasraa saaran irji waa fiican yahay kasraa saaran ee wasliga hamza wasliga aleeka markii la waslinaayo markii lagu istaagaayo ah, waxaa la saaraa kasra caarido ah saanoo kale irjicuu ijcal ihbit soo ma jeed haddaanu isku xidhayno qulna hbituu minaan leenahay usi baan ka tegaynaa soo maa marka saasoo loo xalina waayahay marka aan eh, qadcigani asaga wareer ma leh ardaygana kuma wareeraayo waa midda xarakada leh hadday kordhiganta kordhig waa ka muuqdaa hadday wasdhiganta wuu ka muuqdaa hadday goonta waa ka muuqdaa marka ardayga maalinba sheekha isku dhex daray haddere wasli iyo qadciga isku dhex daray maalinba la baraa qadciga bar qadciga maalmo ku wad haddana wasliga bar maalmo ku wad keli waxaa bare wasliga waxaad ka bare hal maalin waxaad ka bare godka asoo god loogu dhawaaqayo maalinta labaad waxaad ka baraysaa asoo hamsida wasliga loos dhigaayo maalin saddexaad waxaad ka bare hamsi wasli ayadoo a dhadaha la kordhigaayo goormaan la kordhiga hamsatul wasli a goormaan leenna haye hadda waxaan qaadanay hamsatul wasli oo u la dhahay waa goorma markuu saddexaad ka saaran yahay damaasala waxaan kaloo qaadanay hamsatul wasli marka laleeyahay i laleeyahay waa goorma mayqsayadkalani markii la waayo de markii la waayo dama asal ah maxaa lagu shaqli karaa markaas marka kasra fatxa iyo dama ayrulaazima dama ayrulaazima sheekha dama ayrulaazim ku leeyahay awaanka soo adeegsana waaya intaas waan qaadanay waa iyadoo si loogu dhawaaqayo goormaa kordhig loogu dhawaaqa waslig macnahuday wasl goormaa alale markaa laam la xariirsato laamna xaggee ka gasha ah, xuseedaba eh, hamisatul way gashaa asmaada way gashaa afcaashuna way gashaa xuruuftana way gashaa qadcigani asmaada wuu galaa afcaashana wuu galaa xuruuftana wuu galaa laakiin wasliga markii laga hadlaayo xuruufta gelaayo laamu taxriif basuu gela laamu tacriif hadday laam kala timaado oo hamzo wadata qaciga keensani ir hadda alhaakum takaafur laamta tacriifina wasalaamu ficl wa alhaakum maxay keensatay qaciga keensani ha hamzada wasliga waxa ay ka hormarayso waxa weeyaan waa laamta tacriifta bislaamu tacriifta soo ma jeed ama shamsiye ha noqoto ama qamariye ha noqoto ha baytun anotaani soo mahayn baytun haye al ku dar albaytu naxweyn waxay yidhahdaan tanwiin iyo al waxay isku yihiin cadow masaali dowli haa tanwiintu way baxay waa carrayada marka al mar walba alti maalu tan waa ku daysay albaytu al albaytu haye ma rajulun al ku الرجل الرجل لام تسقط قال لأنها وحويا شمسي واي الرجل لام ولام شمسي ولام تعريف لام ولام القمرية ولام تعريف أيضا أنا أقول لكن تعريف تعريف بكل سماء لكن من باب تجيب كل الجوع لام القمرية إلى لام الشمس والله كلا سارة وعقل الله كلا سارة لام لام مظهر إلى لام منغلق laam magaciisa la idqaamaayo oo xurufta lagu idqaamaayo iyo laam eh, la idhaarinaayo saasoo u kala saara marka alcumuum goormaan al leenahay wasliga aan kordhigo u dhawaaqayna markii ugula xariirsado laamu tacriif ama laamu zaaida laamu zaaida la karaa macnaha baytun hadday ku yaqaanay oo ku ingaanin karay baytun soo maaha laamtan zaa'idkan ku darsana haye hamsatu waslan ka hormariyay ku dhawaaq albaytu kuleey laamtan bayt awmal nasinaha maxaa ku zaa'id ku soo darnay waxaan ku darnay laamtan aan ku darnay marka laamtan waa laam zaa'ida wa albaytu aan leena marka asaga tacriif iyo nakire iyo u ku fahmaayo soomaa laakiin waxa waa ka dheeri hadda magacaan tiraahdo waa inuu fahamkiisa waa soo dhawaana waxa kasura kasoo dhawaana haye marka markaan gayn waxaan leenahay faacrid hadday dhexda gashana fiiri anaga hadeer facbud soo meesha kuma taalo facbud meesha kuma taalo facbudan anaga waxaan leenahay wasligaan dhexdu noogu jira markaan farbar joogno waxaan leenahay dhexdu noogu jira ah, laakin min jaanib nax markaa joogto waxaan leenahay cubud iyo fadan waa magax kala loo kala bixina soo ma laakin min jaanib farbar markaa taaganta waxaan leenahay wasliga muxuu galay dhexdu galay haddii hamsatul wasl dhexda gasho oo wasli u yimaado waa laga tegaa tasqud way dhece qadciga laakiin isaga ma dhacaayo waayahay fiir marka qadcigaa dhexda galay faacrid facbude maclin facbud see gaadina facbud facbud faacbud aan leenahay faucbud maan leenahay faacbud maan leenahay faicbud maan leenahay faucbud maan leenahay maxaan leenahay maya facbud facfa lama dhahayo lama dhahayo saas lakala reebayo ha maxaa la ucbud aan leen maxaa u daliila haalidkaa gud asla saaran ha ah. saasa loo xalina waayo faacrid faa la kordhigay acrid alif la kordhigay cayn lagu raad hamzatu lqadci saakina rid raa loo siigay dood lagu reeb saakina hada cusaata malayna qadci iyo wasliga waxaa ku fiicnaan lahayd annaga cusub oo xisada ku hor inaan bilowno ah. ah, halkan labisna gaadina lakin maanta baan kusoo celina insha allah facbud facbud facbud faafaa ucbud uc alif laa reeb hamzatul saakina bud baa laa reeb saakina maya bud baa laa reeb saakina xarfu lqalqaala هي يا هي هي hamzadan horta facbuda loo akriyaa صح in hamzada aabuda meesha ma taalo way taallaa way taallaa hadhow faad way soo hare hadhow faade way soo hare ucbuduu aa imaanayso aabeero kastagana Fiiri, hadhow ucbudu aa imaanayso waxaa muhiim marka ardayga ardayga inuu fahamsan yahay qeybka oo la tacaamuli lahaa ayadoo dhexda gashay hadduu hingaad waayo hingaad sa hingaad maxay tahay hingaad waa isbeeli isbeelin waa tusaalaha hadda abshir aa lagu yihi soo abshir waxaa lagu yihi ku dhawaaq abshir abshir isbeel aa lagu yihi a b taadle soo maaha xarf marka tegaysa isbeeliga marka hingaada waxay ku jirtaa booski isbeeliga luqadiga isku dhaayeen marka hingaad waa la isbeelina kelime kelime meesha taale in la hingaada laga maarmaan haddaana ardayga aadan u hingaadin ood barinna hadhow ardayg ma fahmaa qab oo la tacamul culays badanaa imaanaysa wasmic waawow la kordhigay asmic as alif la kordhigay siin lagu reeb hamzat lqadci saakina mic miim la hoos dhige cayn lagu reeb saakina loos hadda fiiri wastamic was waa ula kordhiigay satatatatar siin lagu reeb muusku reebna waa ogayn iskuma reebna ma yaqaanaan hadde macalinka bukhaarista laba inuu baro macalinkii a ka jiiftay ayagana way jiifanay waxaa ka daranba ardaygeenna tabar kastoo bax ma kala yaqaana wasli qabci hamsadana wasli ah hamsadana qadca ah ma kala garana ah, ma kala garana hamsada haddaa qalabsan maxaa waaye inuusan alifu u garanin hamsada inuusan u garanna macquulaba laakiin hadduu ku yihahda a i uuna ku yihahda qaday waa la baraa laakiin wasligii ma la baraa wasliga inuu qur-aan kastaanu ku yahay alla uu ku bilaabay alxamdu lilahi rabbi alamiin sooma ha hingaadaa tiri alxamdu al alif la kordhigay laam lagu rab muxuu kordhigu saaray liannaha laamtii zaadiyadeeda meeshaa ku jirta xamdun u ahaa alxamdu aa lagu daray waayahay waxaa marka wastamic waawow la kor dhigay istamic is alif loos dhigay siin lagu reeb waxaa leen ardiga weydiina marka maxaad u hoos dhigtay maxaad is u tire xarafka saddexaad ah aa kor dhigan inuu ku yaala raba ha saddexaad kor dhigan marka meel kasta qur-aanku waa la tacaamulaa ardayga wax celinaya male wastamicu waa wawna kor dhigay istamic is alif loos dhigay siin lagu reeb hamzatul wasli saakina tamic ta taa la kordhigay mic miim loos dhigay cayn lagu reeb saakina wastamic waa culus tihiin insha allah yowm alqadr ayo xusna barak وأنت ما كنا لا إن شاء الله تعالى في الأيام تجي كذا الله في الأيام شرحت ولا باين